بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afar iyo labaatanaad ee ka mid ah min kitaabi nikaax qism طalaaq faslun fi اlbaabi الثaanي baabkii labaad buu ku saabsan yahay oo ku saabsan fi cadad الطalaaqi biniyaة اlcadadi fiihi wma yatacalaqu dalik waa inaga soo qaybinay alaaqa biictibaaraat waxaa ka mid ahaa inuu u qaybsama alaaqu tiro iyo tiro la-aanoo waxda ah fasalka nawa baabkii labaad baa ayuu ku saabsan yahay cadadu alaaqi ayuu ku saabsan yahay cadadu alaaq fasalku waa fasal xoogow yaraha dhib badan marka uun sheegsheegidiisa la fiiriyo wuxuu ku dul wareegahayaa laba qodob laba qodob yuu ku dul wareegahayaa cadadu طalaaq wuxuu ka imanayaa ima bالniya niyat اlcadad in cadadkii iyo tiradii laba dalqadood ama saddex dalqadood aada niyooto maca lafdin muxtamil inaad niyeysato haweenayd inaad laba ku furto ama saddex ku furto tiradu iyo cadadku niyadaada uu ka yimaado maca lafdin muxtamil lafdi ixtimaali kara alaaq maxaa yeeley niyat alaaq aw niyat اlcadad min hayri lafdin muxtamil waxba kama jiraan isagu idan wejkaa waa wejka koobaad oo cadadku iyo tiradu alaqaadku wuxuu ka yimaadaa biniyati اlcadadi inaad tiradii niyooto maca lafdin muxtamil wejwey qaybta labaad iyo in cadad alaaq uu lafdi keeno yushciru bilcadad ama weer baad ku dhawaaqday tii hore waxay ahayd niya niyo cadad la timid niyo tiraad la timid tiraa niyooti bimacnaa tiro labo iyo saddex baad niyooto dalaqaad lafdigaad isticmaashana waa lafdi ixtimaali karaa alaaq ama sariix noqdo ama kinaaya noqdo dhibba malah laakiin cadadkaynu ka hadlaynaa taa niyadaa keentay ka kale waa inuu tiradu uu lafdi keeno lafdun yushciru bilcadad baad ku dhawaaq lafdigu marka cadadka wuxuu kaa dareensayaa min wujuuhin alaa min wujuuhin alaa wujuuhda alaaada waxaa weeye kow ima an yadulla calى اlcadadi waضcan wa luqatan wa ima an yadulla calى اlcadadi bitakriiri lafdi طalaaq wa ima an yadulla calى jihati اlxisaab afartaa qaybood waaxood weeye wuxuu fasalku ka kooban yahay baabku marka la ururiyo tirada alaaqa waxaa ku tusi karo ama niyo ama lafdi marka koobaad saasaad u qaybin niyo ama lafdi ayaa keeni kara cadadu طalaqaat niyadu waxay u baahan tahay lafdi muxtamila lialaaq hadduusan sariixba ku ahayn lafdiga asagoo kutusahaya ala alcadadi cala alcadadi tusahayay saddex wej buu kaa tusahayaa baan ku uhi wejka koobaad lafdigu qudhigiisu inuu yadullu luqatan wawadcan cala alcadad ka dalaqtuka alaaan baa tiri wanayni idan lafdigan cad isagaa kutusahaya min xayu luqa alcarabiyu kutusahayaa laba iyo saddexba imaa inuu kugu tuso lafdigu cadadka bitakriiri lafdi alaaq anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun baati celcelinta aad lafdu alaaq soo celcelisay waxay kutusi kartaa saddex dalqo ama laba kolba intaad ka dhigto jihada saddexaad ee lafdiga kugu tusi karo cadad iyo tiro waxaa weeye calaa jihati اlxisaab waxaa tihi anti aaliqun alqatan fii ala alqa dalqad lagu dhuftay ama anti aaliqun alqatan fii alqatayn dalqad lagu dhuftay labo ama dalqad lagsaddex lagu dhuftay hal yani inuu xisaab ay keento xisaabta ku dhufo ama ku dar inay keento iyo in takraaru lafdi uu keeno iyo inuu keeno dalaalة الlafظi calى اlcadadi waضcan wa luqatan saddexdaas waxay ka hoos baxayaan allafظ اlmushciru lilcadad qaybta horena waxay niyo aad tiro niyooto maca lafdin mushcirin intaa inay iska koobantaan u malay intaasuu kitaab ka kooban yahay marka aan dareerino ayb asalkana waxaan u ictimaadaynaa alaaqu si walbo loo ilaaqo wuu dhacayaa u leenahay fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayarahu ilahay baa lama kala qaadin bacdu alaaq iyo kulu alaaq iyo iyo alaao iyo saddex iyo labo iyo intaasaafain alaqaha ilaaqaasaan ku dhegannahay ayb qaacidadii aad soo marteen buuna cashirku caw u badan doonaa maa laa yatabacad fadikru juزihi ka dikri kulihi tiibu caawa in badan das eh, ku saabsanaan doona marka iyadaa niyadaha lagu hayo intaana laakiin gudagelin cashirka masaladii u dambaysay walow callaqo bidukhuulin habeenkii eh, anugu deg deg cashirkuna dhammaad buu ahaa wakhtiguna gebagebo ahaa idinkoo weli aanu malay barhkii inaydan idinka daadegin baynu ka tagnaan u malay mise dib baad u waad fahanteen walow callaqahu khulaasadu waxaa weye masaladu islaantiiba wuxuu yidhi haddaad daartaa gasho waad furan tahay islaantii intaysan daarta gelin ayay ka baa-intay asagiiba ama saddex dalqabood buu ku furay ama way ka khulcatay ama fasak baa yimid adugu wuxun baynuuno keena wuxun baynuuno keena ku baraa ayaa yimid kadib dibbay isu guursadeen welina guriga ma aysan gelin dibbay isu guursadeen markay isguursadeen kadib oy aroos yihiin yayba gurigii gashay hadda ka hor haddaad gasho waad furan tahay la yidhi lam yaqac in dakhalat fi lbaynuuna intay baa'inada ahayd ee ninka ay ka furayd ee weli aysan isguursanin hadday gurigii gashay hee dalaaqaasi ma dhicin maxaa yeelay muxuu u dhici waayey xilligaa la helay dukhuulkoo sifadii ahayd islaantu kumabas jirin wilaayadiisa suurada ma caddo qaacidaad soo marteen ahaa halcibrau bilmaal mxuu ahaa bilxaal iyo farci ka baxayey halcibrau bxaali tacliiq aw bxaali wujuudi الsifa qowlkaa marka isagu wuxuu leeyahay waxaa shardi ah xaalu tacliiq iyo xaala wujuudi sifaba in wilaayadu ay daa'imto islaantu cismadaada milkigaada ay ku jirto lam yaqac in dakhalat hadday gasho daarti fi lbaynuuna ay cindamaa kaanat baa'inatan min zawjiha bikhulcin aw faskin aw aalaaq ilba'inad garanaysa taa waa suura suuradii labaad in lam tadkhul fi lahar buu sheekhu ku yidhi xataa haddaysan gelinba alaaqii ma dhacahayo hadde muxuu dhacayna taas maba la hayo hadde baan lahayn wixii wax lagu xidhay muxua in dakhalti daaru ahaaye lamama hayaba hadde almucallaq calayhi sifada lama helin weligeed ba haddiisan gelo markaad isguursateenba reerkaad iska dhaqto daartiba ay tidhad balaayo ha gasho oo aysan ag marin miyay furmaysaa ma furmayso wa fii aaliin qowl saddexaad waxaa ku sugan yaqacu in baanat biduuni alaain aalidka qowlkii ku libirsanaa meesha waxaa waa kan muqaabilkiiso wuxuu leeyahay way way furmaysaa buu leeyahay ka ka horeeya aaniga way furmaysaa maxaa yeelay ictibaaran xaala tacliiq baad fiirinaysa markii hore eed lahayd in dakhalti daara soo islaantu ma ahayn islaanaad qabto oo milkigaada ku jirta shardi maaha inay wilaayadu ay ku jirto waqti tacliiq iyo cinda wujuudi sifa shardi ma ah labada daraf midkood in la helo ayaa ku filan ayb xataa middan dambe iyadoo kaa baa oo dib u guursatay hadday gasho daarti daarti hadday gasho aanigu wuxuu le way furmaysa maxaa yeelay waxaa la helay xilligii sifada la helay islaantu milkigaaday ku jirtaa waa xaaskaadii bikadi nadari nikaaxan dambe iyo wilaayadan dambe iyo tii hore ana hawl ii taallay maahu leh dukhuul ma la helay ayadoo islaantu ku jirto cismadaada iyo milkigaada wilaayadaada halkaasuu isagu ka eegayaa aanigu ayib kan isagu waa mufasilo wuxuu le warnimay waxaan eegaynaa gabadhu mar la furay dalqadihama loo dhammeeyey mise waxbaa u dhimanaa haddii intii dalqad lagu furay ama laba lagu furay ciddadii saa ku dhammaatay kadibna aad isguursateen nikaaxan dambe wuxuu ku duldhisan yahay kii hore maxaa yeele hadda waxaad ku qabaysaa un dalqadihii kaaga dhimanaa kii hore marka wuxuu yidhi wafii aalian yaqacu in baanad biduuni ala hadday ku baa-intay saddex dalqadood wax ka yar kadibna bacda anikaaxi aani ay gurigii gashay way furmaysaa lianna nikaaxa aani waa mabniyun cala nikaaxi اlawal lanna haweeneed hadda waxaad ku qabaysaa un wixii kaaga dhimanaa kii hore saalidka warkiisa waa cad yahay aharka ku yidhi wakada in lam tukhla waa cad yahay ishkaalku wuxuu ku jiraa un suurada hore ee matniga taalla iyo aaniga qarsoon aaniga qarsoon asagu wuxuu eegahayaa labada araf cinda wujuudi tacliiq milkigaada ku jirta markan dambe dukuulku dhacayna haddii ay gasho daartii waa maxay kli weli waa xaaskaadi uun waxba eegi maayo nikax hore uu go-ay alaaq hore uu dhammaaday iyo kuwo cusubba hawshaa ima taalla aniga wax ku xidhay iyadoo xaaskaada ayna gashay sifadii la helay aanigu marka warkiisu waa cad yahay marka ishkaal kaloo meesha ku jira anugu ima muuqdo intaan wa meesha ku jira aan ka socon mayna ka dhigin baynadu waa islaam ka tagtayba intay ka furayd w laga hadlayo mayna ka dhigina waxaa weeye masaasaad u qaadateen bal dib ha loo fiiri muhimmaddu waa inta aan ka socon faslun qaala idaa qaal hadduu yidhaahdo طallaqtuki gabadhyahay waan ku furay aw anti طaaliqun ama waad furan tahay wanawaa ama wanawaa xaggana uu niyoodo cadatan tiro waqaca maa nawaahu wuxuu niyoodo waa dhachaya islaanta wuxuu hi طallaqtuki waa ku furay aw anti طaaliqun waad furan tahay alfaadaasi waxaa la mid a alfaadii saraaxayd wanaxwi min alfaadi طalaaqi الsariix saraaxi iyo mufaaraqdii un la mid alaaqaadda waa iska miaal wa nawaa cadadan tiruni laba dalqabood buu ama saddex waqaca waa dhacaya maa nawaahu wuxuu niyooday waa dhacaya abu xaniifiya axmed baan ugu khilaafsan oo leh dalqa waaxida unbaa dhacaysa hadduu doona cadad ba ha niyoodo lanna mulaqu alaaq lagu xambaarahayaa dalqa waaxiday taagayin axmed iyo abu xaniifa warkiisuna wax kasoo qaad mala uu yidhi niyada waxaan ku hayay saddex iyo laba wakada waxaa la ah alkinaayatu alfaadi kinaayada la mid ah idaa nawaa biha cadadan wuxuu idhi anti baa'inu iyo abantuki iyo wixii la halmaalo un alfaadda noocaasana hadduu idlaaqo xaggana uu niyoodo cadad asna waxaa dhacaya waqaca maa nawaahu saasuu u jeeda marka niyat اlcadadi wa ka niyat طalaaqi fi iqtiraaniha bikuli lafdi aw bacdihi horaan baynu soo maray ayb niyat اlcadad waa ka niyat الطalaaq cadadka niyadiisu iyo alfaada alaaqa niyadiisu isku mid bay ahayd niyadaasi waa inay la xidhiidhsato lafdiga dhammaantii mise barhkii awal baa laga egi aakhir baa laga egi wasadkaa kulli baa laga horaan baynu soo marray xilli aan dheerayn baynu hawshaas soo marray masalada waxaan u deliishanay xadiidkii kinaayada xadiidkii rukana baan u deliishanay haweenaydiisi wuxuu ku furay albatta kadibna nabigaa wuxuu albatta maxaad oga jeeday nabi allow halbaan hal darqad baan oga jeeday buuri hal dalad midan kinaayadan ujeed wakadal kinaayatu lafdi kinaayayuu isticmaalay wuxuu yidhi maalan anti baa'inun aw ama batatuki ama wuxuu yidhi anti batatun wanawaa cadadan oo laba ama saddexah waqaca maa nawaahu ka lafdi sariix xadiidkaasaan u daliishanay marka nabigu wuxuu yidhi ma ilaahay baa kugu ogo hal dalqad unbaad ujeed hal unbaa nabi alla ujeed oo ku dhaartay kadibna waa laga aqbalay xadiidkaasi cinda jumhuuri nuqaad waa daciif wadaado badanna waa ay difaacaan wayna saxiixiyaan ayb ta aan iskaga tagna dhib ma laha idan xaggeen hadda ka qaadanay tirada alaaqaadka saddexda ama labada dhiciddood xaggeen ka qaadanay waa niyat اlcadadi bilafdin muxtamilin lialaaq hadda noocan ad haysaan wuxuu niyooda waa nawaa cadadan waqaca maa nawaahu wakada kinaayatu niyuu la yimid niyatu cadadin alfaad muxtamila mee sariixa ah qaybta hore kada dambana kinaaya ah walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furantahay waaxidatan hal dalqad baad ku furan tahayb wanawa cadadan wuxuuna niyada ku hayay lafdigiisii iyo ujeeddadiisii baa iskhilaafay oo cadadan fa waaxidatun baa dhacaysa fataqacu waaxida waxaad tidhi anti aaliqun waaxidatan waa qaybtii labaad an yidhi waana la timaada lafdi yushcir bilcadadi wacan wacan luqatan anti aaliqun waaxidatan baa jiri tiradan waxdada hadda hadee luqadaa tusaysa meel cadad hadda ma iman karo wanawaa cadada xagga niyada iyo qasadka fataqacu waaxidatun cala almara hal bay ku furmeen laba iyo saddex midna ku furmaysa lianna lafdigu waa lafdi sariixa fi ltawaxudi watafarudi ma aqbali karo laa ظaahiran walaa qariiban walaa baciidan ma aqbali kara tiro falaa cibrata biniyatihi soo horaan iskumayno ogeyn niyat اlcadada waa muctabara goorma maca lafdin muxtamil lafdigu hadda muxtamil ma ah diidan ba haddi alaqtuki aaliqun baad tii taa way iska aan ka socon wa qiila waxaa la yidhi yaqaculmawiyu qiilkaaso wuxuu leeyahay wixii la niyooday baa dhacahaya hadduu yidhahda gabadhya waxaan kugu furay dalqad niyadana uu ku haystay saddex iyo labaan kugu furay qiilku wuxuu leey la ictibaarin lafdigu wax ka soo qaad ma laha maxaa yeele alfaadu bay u ahayd lilnawaaya waalmaqaasid wainama alacmaalu bاniyaat niyadaa muctabara ah lafdigiisuna waa laqw qiilkan waa qiilasha muctamadada ah wey iilkana ka xoog badan kii hore iilkana kii hore ka xoog badan waa min alqiilaat almuctamada fi اlmadhab aan ka socono halkaasoo isagu la aaday lafdigiisii anti aaliqun waaxidatan maxaan ku samaynaynaa kinaayan u bedelaynaa qiilka anti aaliqun waaxidna waa lafdi kinaaya fi alaaq niyadaana xoojisay idan yaqacu lmanwiyu alaaan aw inatayn aw waaxida qultu waxaadanawowi ahay walow qaala hadduu yidhaahdo anti waaxidatun keligaa baa tahay gabadhyahay buui alaaqba ma sheeginba laga bilaabo saacaddan keligaa baa tahay bui anti waaxidatu wanawa wuxuuna niyooday cadadan tiruu niyooda gabadha inuu ku furo falmanwiyu fayaqacu lmanwiyu kii la niyooday qalbiga lagu hayay ayaa dhacahaya maxaa yeelay waxaan leenahay lafdigan anti waaxidatun waa lafdi kinaayo ah waaxidatun waxaan ku xambaaraynaa calaa tafarudi wa firaaqi zawjiha zawjkeeda inay ka tegaysa ilaada lamaanaan ahayn wey maadaama aan lamaano ahayn oon isku ladhnayn oon guri joognay anti waaxidatun keli baa tahay saacaddoona waa ka baxay kala dhaqaaqnay nin walba iskii iyo iskaabulayn baa u diyaar ah marka anti waaxidatun maxaan ku xambaaraya waa lafdi baa eh, muxuu ah kinaayo wuxuuna niyooday cadadan niyadaasaan la ictimaarin lafdiguna waa muxtamil lilkinaaya ayib lanna waaxidadaasi ayaan ku xambaarana tawaxud oo bimacnaa atafarud ah ayib halkaasay la maran wadaado shardi laakiin waa niyoodo bacda niyati iiqaaci alaq bacda niyati iiqaaci alaaqi fii anti waaxidatun cadad falmawiyu baa dhacaya aynu ka soconno dhib ma laha wa qiila waxaa la yidhi hal dalqad baa anti waaxidatun waa lafdi kinaayaa fi alaaq hadduu طalaaqba ooga jeedo wuxuu ku cad yahay hal dalqad qiilku asagu sidaasuu leey wallah aclam lanna lafd alwaaxida buu leeyay qiilku laa yaxtamilu atacaduda tii horeo kale weeye walow qaala anti طaaliqun waaxidatan kale la mid yahay wallah aclam walow araada hadduu an yaquula inuu yidhaahdo anti طaaliqun waad furan tahay ثalaثan baad ku furan tahay inuu damcay famaatat islaantii baa aw irtadad way ridowday aw aslamat qabla alwai aw amsaka shaksun faah intaasoo suwaraba way hoosgeliyaan shaaficiyadu ma kala qaadaan ayib waxaad tii waxaad doonaysa inaad tiraada saddex baad igaga furanta saddex baad igaga furanta famaatad waxay dhimatay qabla tamaami aaliqun lafdigii aaliq ah intaadan dhammaystirinba alfaadu alaaqna cibradeedu waa biawaakhiriha halcibrau biawaa'il ashyaai aw biawaakhira huna waa biawaakhiriha alaq markaad marayso lafdiga u dambeeyaa ictibaar leh ayb marka intaadan aaliqunba dhammaystirin waxaa tihi anti aadiaa tiri bay gabadhuba naftu ka baxday waxaadna niyeysnayd inaad tidhaahdo saddex baad igaga furanta adoon dhacdiiba bilaabin ama aan gaadhin ama laankii marahaya oon qaafkii gaadhin hee yay qalaf tidhi waxaa la mida way ridowdayba anti a kafartu bilahi alcaiim bayba tii wayba kaa boobsiisayba ciyaadan bilah wayba ridowday ama laba aan weli isu galmoonin bay ahayd wayba islaantay laba gaalo isqabay ahayd anti aadii yidhi bay tii waa aslamtu lilahi rabi اlcaalamiin waana ka baxay kufrigaadii iyo yahuudnimadaadii waana qabla dukuul ama anti aadu yidhi wadaad ku soo bodo warhe afkuu qabto u gabadha fur afkaa lagu dhegay sidii reemiyiga oodaha laisku tuuri jiray ninbaa wuuu ku remiyigu markuu ku dhaartay inaan laiga qabayn hebla maanta bay intaa intaa iga tahay ood weeyinoo xaan intay qaadaan bay ku tuuri jireen ila haddii laga qabto islaanti waa furmaysa waa fuqaa caamado la soco islaanti haddii dhab la siiyo wuxuu ku xilo furi inaan laga qabayn hebl inuu dilo oo gabadha nafta ka gooyuu rabaa inaan laga qabanaynin bay saddexdaygaga tahay buu marka in la dilaa dhaantay intii la furi lahaa gabadha remi waa taqaan gabdha xoolaa laga bixiyo geel baa ka baxay hawsh way culusta gabadhi marka in la dila lama rabay see looga qaban waxay isku dayayaan inaan gabadhan la dilin xaggana aysan furmin ood afeedka weyne geel hortaalla intii la qabto ama arig hortaalla yaa isagoo orday usha la ordaya lagu tuurhaya oo dib dhex fadhiis intuu rafanhaya islaantu baxsan marka marka afkaa la qabtay saddexdaa suuraba meeshu sheekh kuugu sheegay wuxuu ihi lam yaqac alaaq ma dhacahayo alaaq ma dhacayo limaada wilaayadii bay ka baxday wilaayadii bay ka baxday intaan la helin intuusan dhammaystirinba alaaqa sababkii alaaqa sababkii alaaqa keeni lahaa intaan la helin oo ah in anti taaliqun alaaan la dhammaystiro yaba ka baxday can maxal ilwilaaya maxalu alaaqba maa islaanta ayb way ridowday qalaf bayba tulu ciddul wafaa baa bilaabatay eh, cafwan eh, wayba ka baxday khadki lesaga ma dhiman iyadaba dhimatay ayib marka waxaad furtaba midkaa dee sababkii baan la helinba markaan dhabku siiyo sababkaamama soo bixin dibbu kugu noqda marka inta kalena waa maxay iyadaa maxalu dalaaq ka baxda ayib lam yaqac alaq dalaaq ma dhacayaan iskaga tagno qabla tamaami lafdi lafdigaan la dhammaystirin wey wاlcibratu biawaakhir اlalfaad la biawaailiha aw maatad ama waxay dhimatay bacdahu bacda qowlihi aaliq intuu aaliq yidhi bay dhimatay qabla qwlihi aaa intuu saddex gaadhin anti aaliqun alaaan soo ma ahayn niyada kumuusan haynin anti aaliqun markuu yidhi oo uusan alaaanta ku dhufanin saddex uusan gaadhin bay qaaf tidhi fa alaaun saddex dalqood baa dhacaysa limaada niyada la ictibaarin lafdi alaaqna waad la timid niyaduna maxay ahayd saddex aad ku furtid saddexdii baa lagu qabanhaya xoogo maskaxda Eh, waana hadda waxaa weeye erayadu waxay keenahayeen umbaad eegeysaa er, e, e, ood iska eegeysaa afartii noocna waa kuu soo sheegay niyo ama lafdi baa keena cadadka lafdiguna saddex wej buu ku keenahayay aan ka socon wa qiila waxaa la yidhi maya waaxidatun baa dhacaysa qiilku wuxuu leey war halun baa dhacaysa maxaa yeele waxay dhimatay intuusan dhihin alaaan iطlaaqa muطlaqana waxa lagu xambaari jiray waaxido qiilku warkiisu waa cadyahay niyadiisuna ictibaar ma laha buu taagan yahay iilku wa qiila waxaa l laa shay waxba ma dhicin baa la yidhi qiil wuxuu leey wax dhacayo ma jiro anti aaliqun alaaan baad yaa rabta aaliqun markaad marayso oo alaaanna aadan gaadhin bay islaanta qalaf tidhi ama ay ridooday ama afka lagu qabtay ama ay islaantaba haddaad laba gaal ahaydeen dayib waxba ma jiraan bu qiilku muxuu leeyahay laa shay limaada wuxuu leeyahay hadalku waa isku xidhnaa kalaamku waa kalaam mutasil bacdu bibacdin anti aaliqun iyo alaa anugu alaaq ma niyooni mulaqa ee waxaan niyooday alaaq muqayad ah bialaain saddexdii haddii la waaye awelkiina waa ka kaca buu leeyahay laba faqroo isku xidhan bay ahaayeen mid haddii la waaye tii kalena way burtay buu qiilku leeyahay waana madhab abi xaniifa warka asaga lianna alkalaama waa kalaam waaxida laa yatabacad wey ayib wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan anti aaliqun waad furan anti aaliqun waa furan tahay watakhallala xaggana uu kala dhexgala hadalka asaga faslun hakad baa oo neeftirasho aan ahayn fasliga waa inuu yahay min hayri saktati tanafus ayib waxaa tihi anti aaliqun alaaan warkoobkaa shaaisiyaa tira haddana anti aaliqun alaaan kitaabkaa ii soo qabta hadda anti aaliqun alaaan saddex weeye fasli baa kaga dhex galay u dhexeeya aan ahayn neeftirasho iyo daaltirashu faalaau saddex baa dhacaysa hadde tanna waa maxay waxaa la tumi lafdi yushciru biاlcadad limaada litakriirihi takriir baa hadda haynaa soo ma waxaa tihi anti aaliqun alaaan cafwan anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun faslun hakad kala bixiya anti aaliqun saddexdaa jumal baad la timid lannahu haddadan la iman waxaan ka baqaynaa inuu yahay towkiid laakiin hakadkan iyo nasashaha aad gelisay eed wa shay ajnabia ku kala faslisay ama wakhti dheer aad kala dhex wuxuuna tusahayaa jumlo walba iskeed inay u tahay maqsuudo oo mustaqilo ay tahay wاlasl fi اlkalaami اlistiqlaal kalaamkuna asalkiisa waa in istiqlaal lagu xambaaro aan ta'kiid lagu xambaarin ayb faثalaaثun baa dhacaysa wailaa in lam yatakhallal faslun wey hadduusan hakad kale dhex dheer waan eegaynaa baxi baa ku jira wey anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun baa jiri wax hakadoo kaga dhex galay ma jiree baas baad u riday alfaadda saddexda ah waan eegaynaa fain qasada hadduu u jeeday ta'kiidan xoojin fawaaxidatu ta'kiida alqa اluulaa un buu u jeedaa biاthaaniyati wاthaalثa labadan dambe aaliqun iyo aaliqunta dambe wuxuu ku xoojinayaa tii u horaysay tii u horraysay baa mu'akada ah labadan dambana waa muakidataani weeye saasuu rabay fawaaxidatun baan leenahay lanna takiidku waa machuudun sharcan wa curfan qur waa ku jiraa sunnadu waa ku badan tahay waana dhaqan bini aadamada waa la yaqaan abu xaniifa wuxu le saddexdu waa dhacahaya abu xaniifa wuxuu le saddexdu way dhacahaya mar hadduu yidhi anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun wax fasli ah aanu usan kala dhex gelin saddexduba waa tageen buu iraadu ta'akud baan ujeeda iyo adkaynaya laga dhegaysan maayo buu le maxaa yeelay alaslu fi اlalfaadi waa maxay waa alistiqlaal alaslu fi اlalfaadina wاlkalaamina waa alta'siis wa cadam اlxamli cala الta'kiid marka jumlo walba waa muasisa lialaaqin buu leh waxay curinaysaa alaaq cusub halkaasuu isagu la maray mid laisku waafaqay baa lagu buriyey oo baab liqraar aynu ku soo maray ayib haddana kusoo marina haddaba aan baraarujinna eh, waa maxay haddaad waynu inaan soo marray baan jecla matna kusoo marray nin baad u qaratay xoolo wuxuu igu yatay soddon dirhan buu iligaya soddon dirhan buu igu leeyahay soddon dirhan wad celcelis boqol doolar buu igu leehay boqol doolar buu igu leehay boqol doolar buu igu leehay abu xaniifiya annagu waxaan isku waafaqsannahay ninkaa waxaa un lagu leeyahay boqol keliya labadan dambena waa maxay waa eh, waa ta'kiid maadaama caطfi iyo fasli midnaba uusan imanin waan soo marray ila tahay tanna waxaan lena masaladii aad ogolayd baan kugu burinaa halkii mari haddii kale tanaaqud baa wadaado kaa cad abu xaniifo dhibba mal aan iskaga socon mustanadka iyo qaabka un tacliilka fahantaan baa aanad un danaynaya aw masanawa wuxuu niyooday istinaafan curin buu niyooday mid walba iskeed inuu bilaabo towra ta'kiid buu ahaa aw aw qasada wuxuu u jeeda markuu anti aaliqun anti aaliqun anti istinaafan curin iyo bilaabid mid walba laaq ku bilaabayo faalaau yaacna saddex baa dhic hade mid walba dee takiid meesha ma jire lafdiguna daahir buu ku yahay in mid walba dalqad uu yahay niyadiisana way sii xoojiso niyatistinaaf niyat takiid iyo niyatistinaaf ba hadda yaan meesha ku hayn wakada waxaa lamida in alaqa hadalka aduu sii daayo fi adari hadalkaadu iska sii daayo oo uusan niyoonin niyatu ta'kiidna ma niyoonin niyat istinaafna ma niyoonin islaantu matay ka xanaajisay unbuu yihi waad furanta ood furanta ood furanta uu ka sii daayey uu ku wardiyey war maxaad niyootay baa la niyoodaba garan mahayba inaan daldalen baan garanhayaa <laughs> gada waxaa lamida in alaqa hadduu dabarka ka fura dalaaqii oo uusan waxba niyoonin saddexdan lafdiya isdaba taagan waan isku xoojinhayana ma dhihin mid walba iskii baan oola jeeda inuu alaaq noqdana muusan dhihin iladar haddaynu absano hadda wuxuu kuu sheegay sariix buu kuu sheegay kinaayadkuna waa lamid tafsiilka hadda uu kuu soo sheegay wain qaala anti baainun anti baainun anti baainun watakhalla faslun faalaau wailaa fain qasada tafsiilkaa dheeraad soo marto waxaa kuula la mid ah dalaaqii alfaadisi kinaayada ahayd ayb aharku sidaasuu leeyahay wain qasada hadduu oola jeeday tafsiilkii waa weli socdee biاthaaniyati taakiidan wabiاhaaliti istinaafan aw cakasa fatintaani xoguu indhaha la kala qaado wain qasada hadduu oola jeeday biاthaaniyati lafdiga labaad anti aaliqun balkow dheh anti aaliqunta labaad wuxuu oola jeedaa inay xoojiso tii koobaad ayb takiidan oojin ay xoojinayso liluula aw mase qasada wuxuu oola jeeday biاhaaliثati saddexaad anti aaliqun dambe u dambaysay istinaafan curin buu oola jeeday ayb aw cakas ama wuu dabagediyey oo waa maxay qasada biاthaaniyati istinaafan wa biاhaaliثati takiidan liلthaaniya intaa un weeye cagsigu waa inuu aaniyada oola jeedo istinaaf alaaq cusub inuu curiyo aaliadan uu dhaho waxaan ku adkaynayaa aaniyada tooro waa maxay dalqadii koobaad muxuu yidhi maxaan oola jeedaa istinaaf ta labaadna wuxuu hi maxaan ku adkaynayaa tii koobaad baan ku adkaynayaa tii saddexaadna markaasuu ku dhawaaqo waa istinaaf laba dalqaad dhic haddee ila anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun buuri saddexdaa hadduu yidhi wuxuu hi tan dhexe tanaan ku adkeeye waa kow tii saddexaadna iskeed bay u taagantah laba dalqood baa dhacday faintaani waa xugum suuradaa garate aw qasada wuxuu ola jeeday biaaliai tii saddexaad istinaafan curun buu oola jeeday aw cakasa ama wuu dabagediyey faintaan waa isku mid hadee tan hadda mar hadduu aaniyadu ay noqoto ta'kiid liluula ay noqoto aaliadu maxay noqonaysaa laba suuran baa meesha kugu jirta aaliadu laba suura kugu jirto inay noqoto muakida liaaniya iyo noqoto mustanafa lanna aalian ma adkayn karto ma xoojin karto aluula waxaa u dhexeeya aaniya udhaxaysa way iska dhib yartaa hawshu alula waxaad ku adkayn kartaa aلثaaniya aلثaaliثana waxaad ku adkayn kartaa ثaaniyada midda saddexaad waxay xoojin kartaa ta labaad ta labaadna waxay xoojin kartaa ta koobaad laakiin midda saddexaad ma xoojin karto ta koobaad ogaada taa iska ogaada maxaa yeele waxaa udhexeeya fasli ah oo dalqada labaada udhaxaysa macnuhu marka sheekhu ku sheeg waa intaa culays ma laha wain qasada hadduu ula jeedo biاthaaniyati tii labaad ta'kiidan xoojin ay ta koobaad xoojinayso wa bihaaliatina isti'naafan ta saddexaadna iskeed u curiyo fatintaani baa dhacahaya laba dalqood baa dhacaya aw cakasa ama wuu dabagediyeyo tii kood muxuu ula jeeday qasada biاthaaniyati istinaafan wey wa biaaliatina takiidan laba idna dhacaysa tii koowaad istinaafba oo la jeeday tii labaadna istinaafba oola jeeda ta saddexaadna wuxuui waxay adkaynaysaa ta labaad ta labaad bay adkaynaysaa faintaani ayaduna laba suuraa kaa baxday soo iskama dhib yaro suuro waa maxay tii koobaad istinaaf baad oga jeedaa ta labaadna waxaa tihi waxaan ku adkaynaya tii koobaad hal isku dheh tii saddexaadna iskeed baad u curiday laba dalqadood dheh dabagedi tii koobaad waxaad oga jeedaa curin tii labaadna waxaad oga jeedaa curin tii saddexaadna waxaa tii waxaan ku dhuutinhayaa ta labaad laba dalqadood iska dheh sooma dhib yaro aw qasada wuxuu oola jeeday biاثaaliثi tii saddexaad ta'kiid اlأulى faثalaaث fi اlaصx saddex baa tan dhacaysa waa inay kuusoo sheegan ku idhi dalqada saddexaad ma xoojin karto midda koobaad lanna waa loo dhexeeyaa fasli baa ku jira fain qaala anta aaliqun cafwan aaliqun watakhalla faslun faalaun baa horaan lagu soo yidhi fasliga dalqadda labaad baa marka koobaad iyo saddexaad isma xoojin karaan ayb aw qasada biاaaliati dalqadii saddexaad wuxuu ugala jeeday ta'kiida aluulaa ta hore ee kowga ahayd xoojinteedii faalaun yaqacna fi lasaxi saddex baa dhacahaya maxaa yeeley muakadkii iyo muakadkiiba waxaaga dhex galay ajnabi kelima mustanafaa ah baa dhex gashay marka mid walba iskeed bay u shaqaynaysaa wey muqaabilka isagu wuxuu leeyahay saddex baa dhacaysa saddex baa dhacaysu cafwan wuxuu leeyahay labaa dhacaysa ayib niyadiisa iyo qasadkiisa ayaa la ictibaarinaya lafdigiisu waa muctabar ma uu taagan yahay aanigu aqwaal dhowraa ku jirtaan iskaga socon wain qaala hadduu yidhi ma la fahan suuradan suura dhib badane eh. wain qaala hadduu yidhi anta aaliqun waaliqun waaliqun buuhi marka hore waxay ahayd aaliq aaliq aan isku cadfanayn oo umbaas loo riday meeshan hadda cadaf baa yimid wain qaala hadduu anti aaliqun waad furan tahay buui wa aaliqun waadna furan tahay wa aaliqun waadna furan tahay buui saxa waxaa asaxaya qasdu ta'kiidi taani biaali saxiix had iyo goor dalqadda labaadta koobaad waa lagu xoojin karaa ta labaadna waa laba afley iyadu ta saddexaadna way xoojin kartaa oo iyadaa ta saddexaad baa mu'akida noqon karta labaaduna waxay noqon kartaa muakida liluulى laakiin labaad ma xoojin karto sideeduba saddexaad saa labaad saddexaad ayadu ma xoojin karto lanna iyadoo horaysa waa inuu horeeyo aalina ma xoojin karto aluulى khulaasadu intaa way marka wuxuu ihi saxa waxaa asaxaya qasdu taأkiidi الثaani dalqadi labaad xoojinteed in loo qasto lagu xoojiyo biaali biاثaalita kii saddexaad ayb oo yaa muakada ah waxaa la xoojinayaa aaniyada wey yaa xoojinaya aalidkaa xoojinaya oo markuu yidhi anta aaliqun waxaa lena waa mustanafa saxiix dalqad baad fanintahaye wa aaliqun waaliqun wa aaliquntan labaad waxay xoojinaysaa dheh aaniyada aaniyada hadhaqaaqina wa aaliqunta saddexaad ee u dambaysa waxay oojinaysaa aaniyadaay xoojinaysa saxa qasdu ta'kiidi الثaani oo ah wa aaliqunta dhexda ku jirtaa mu'akada ah yaa lagu xoojinaya biاhaali aaliqunta saddexaad ba lagu xojiy maxaa yeele waa laba shay isku cadfan wowduna muطlaquljamci bay keenaysaa marka hadduu u qasday in wa aaliqunta saddexaad uu ku xoojiyo wa aaliqunta labaad waa ka yeelaynaa lwli biaali waa warkii horan soo maray llwli biاhaani wax yar bay kaga duwan tahay ka hore laguma xoojin karo ka labaad maxaa yeelay anti aaliqun iyo wa aaliqun laiskuma xoojin karo maxaan laiskugu xoojin karin midna wuubu wataa mukhayaro keenaysa midna ma wato jumlada hore anti aaliqun waa dalqad madax bannaan wa aaliqunna cadfigu takaayur buu keena waa dalqad kaloo madax bannaan isma xoojin karaa haddii laakiin aad fayl gelin lahayd anti aaliun eh, anti aaliun anti aaliun anti aaliun a odhan lahayd waa kaa dhegaysan lahayd laakiin huna maxaa diiday cadfigaa diiday intaasuu sheek u jeeda walaa biاali kee dambe mhm. waxay u noqonaysaa labadan waa isku mid labadana ant waaliqun waaliqun waa isku mid maadaama ay takaayur wada keeneen waxaan noqon karta inaad u jeeddo kii horen baan soo celiyey kii hore waaliqun ahaa un baan soo celiyey tawkiid buu noqon karaa laakiin waaliqun oo wow wadata tawkiid ooma noqon kara anti aaliqun farigaasaa udhexeeya maadaama isku lafdi yihiin wada wataan inaad ku adkaynaysaa loo qaadanaya laakiin anti aaliquna u horeysay iyo waaliqun iyo waaliqun laba midna kaa suurogeli mayso laba suura midna wuu kuu sheega midna waad ka fahmaysaa waxaan kuu suuroy inaad tidhaahdo waaliqun ta labaad waxaan ku xoojinhayaa anti aaliqunta hore een wowda wadanin laakiin waxaa kuu suurogeli waaliqunta saddexaad inaad ku xoojiso ta labaad waxaan kaloon kuu suurogelaynin waaliqunta saddexaad inaad ku xoojiso anti aaliqunti koobaad horena waad soo marteen soo ma ah ayib in dambe sheekh kuu sheegay xuruufla cadfi way kala duwan yihiin uma iyo fai hadday timaado wax israacaya ma jiro mid walba iskiiba udhacay waxa halkan waa wowda wowdu maadaama tartiib aysan keenaynin shaygan muratab inaad ka dhigto daliil uma haysatid haddaad tiraado anti taaliqun gartay waa mustanaf waaliqun waaliqu waxaad idhihi kartaa waaliqun waa mid saddexaad lianna mid labaad baad soo sheegto waaliqun muratab ah tartiibkii ma haysid fana maada isticmaal umana iyo xaraf kale midna maada keeni wowduna ishtiraagun bay keenaysa tartiib ma keento mar haddaan tartiib jirin waxaan kaa aqbalaynaa niyat takiid wixii suuragal ah haddaad tidhahdo midda saddexaad waxaan ku xoojiyey ta labaad waan kaa dhegaysanaynaa laakiin markaad tidhaahdo ta saddexaad ee waaliqun waxaan ku xoojiyey tii koobaad kaa dhegaysan mayno waxaan kaloo dhan kaa dhegaysanayna ta labaadoo wowda wadata markaad tidhahdo waxaan ku xoojinayaa tii koobaad maxaa yeelay isku suuro ma aha isku lafdina ma aha isku wowna ma aha waad fahanteen baan u malay aa ka socon lalwali biاhaani walalwali biاhaali baa kuu qadan halkaa la soco hadda lalwali biاhaani mar haddaad fahantay walalwali biاhaali midka koobaadna aalika laguma xoojin karo ma cid baa ila hadashay mase anaa ismoodisay haye oo mhm. wax ku furaan reemuduga haye haye haye haye odaygaa reer mudug oday faqiiha wey waana fiican yahay hadduu islaantu ciddada ku jirta uu soo ceshado kadibna uu sii daayo dalqad buu ku furay markaasuu waa ku soo ceshaday tii labaadna waan kugu furay buui haddana wuxuu waa ku soo ceshaday tii saddexaadna igu hoo buui waa saxan yahay meesha ishkaal ka taagan yaha laisku hayo islaan aad furto ciddo u bilaabatay dalaaq dambe ma qaban hayaabaa khilaafi ah dalqad gabadha ku furtay ciddaaba bilaabatay isla markaa afkaada ee ka soo baxay ciddaa bilaabatay markaas haddana waxaa tihi mid labaadna waan kugu furay oo tu saddexaadna waan ka dabageeyey oo tii kale kun baan kugu furay iyo wax kaloo ay somaalidu sheegi jiren la sheegi karin marka kaasaa muran ka taha waxay leeyihin islaan ciddo bilowday talaaq maba qabtaba inaad intaad soo ceshato ay xaas noqoto haddana aad dib u rakaadaysaba mooyeen ciddo bilaabatay dalaaq dambe laguma goyn karo wadaaddaa odhanaya sida wadaaddo badan xilligadan gaarayna insha allah aan ka socono muhiimaddu waxaa weeye kharaja biاlcaطfi biاlwaawi alcaطfu biاlfaai uma aلhaai ilى aakhirihi qasadkiisu marka waxba tari maayo meesha hadduu idhi anti aaliqun uma aaliqun fa aaliqun hadduu yidhaahdo maxaad leedihi saddex baa dhacaysa mid walba iskiibu lanno tartiib bay faa'idaynayaan xuruftaa kale waa garanaysa aan iskaga socon wa haadihi suwaru suwarkan aan soo sheegnay fii mawuu'atin haweeney loo galmooday khuseeyaaba ku yidhi falow qaalahunna saddexdii hadda aynu soo sheegnay anti aaliqun waaliqun waaliqun hadduu ku yidhaahdo ligayriha hayri اlmawطuuca islaan aan loo galmoonin hadduu ku yidhaahdo faطalqatun bikulli xaal mar walba hal dalqad baa dhacaysa macnaheedun waxaa weeye haweeneyda hayru madkhuulada ah dalqadba bay ku baa'intaaba tii koowaad markay dhacatay baainay noqoto ciddaba ma tirsanaysa maxaad ka dabageysaa famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna marka dalqad unbay noqon wixii dambana waa hadal bilaash oon maxalkiisiiba dhicin saasuu sheekhu u jeedaa iskaga socon walow qaala hadduu ku yidhah haadihi tii hadda aan soo sheegnay hayr mawua w hayr madhuula biha tii hadda aan soo sheegnay wuxuu ku yidhi in dakhalti daara haddaad gurigaa gasho fa anta aaliqun waad furan wa aaliqun waa furan fa dakhlad gurigii bay daf fa intaani fi lasaxi fa intaani laba dalqadoodba taqacaani wayahad laba dhacaysa wey maxaa jira tartiib mawdu tartiib ma keenaysa wey waxaan ka soo qadanaynaa inuu hal mar yidhi laba dalqood baad ku furanta labaad ku furanta asagoo yidhi baan ka soo qaadaynaa lanna wadu tartiib ma keenayso mar hadduu yidhi ah, fa anti aaliqun wa aaliqun matana horaysa mata dambaa horaysa ma naqan waxaan leenahay kaanahu awqacahumaa macan ayb saasay leeyihin fi asax labadu marka waxaa lagu xidho weeye bidukhuul mar haddii wasfiga la helay dukhuulka ahaa oy guriga gashay gabadhi waxaan leenahay wixii lagu xidhan waa in la helo oo ahaa laba dalqadood oo wowdanna hore intay dhacdo gabadhu maybaaina iska noqoto ilan hayru madkhuulay ahayda tan dambe waariquna ay maxalba weyda ay qabato waxaan leenahay maadaama shay lagu xidhay wowduna ay tartiib keenaynin hal mar inuu tuurabaa laga soo qaadi oo yidhi laba dalqadood baan kugu faray haddaad gurigaa gasho daf bay guriga tiri labadii baa faniinta muqaabilku waa diidan yahay oo hal unbaa dhacaysuu leh oo waa qolyaha odhanhaya ayru madhuula sideeduba ama saddexa lagu fura ama labaatan hala dareeriyo sideeduba saddexdeed waxay noqotaa un waaxidu nimankii odhanhayaybaa yuanigu markaas la safanya waa gaari doonaa insha alla walow qaala hadduu ku limawduucatin mid loo galmado islaan la qabay wuxuu ku yidhi oo asagu xaaskiisa ahayd anti aaliqun waad furan tahay dalqatan dalqad baad furan tahay maa aw macahaa alqatun buui maca alatin aw macahaa alqatun buui dalqad baad furan tahay ay ku ladhan tahay dalqad kale faintaani taacaani macan fii mawuatin wayaadi laba dhacays marka iska cadda xuli dalqad baan kugu furay ay dalqad la xidhiidho ama ay garab socoto haddee laba wuu tori iska cadda wax lagu noqda ma maxalkuna waa qaabil maciyaduna wuu caddeeyey maciyaduna way caddahay wakada waxaa la mida hayru mawduucati midaan loo galmoon islaan aqal geysaninna ayadna hadduu ku anti aaliqun alqatan macaha aw maca alqatin uu yidhaahdo faintaani ayaduna horaan baan ma soo nidhi tii wada wadatabaa lama noqonayse macyo la caddeeyey warkeed badaawe asaxu marka sidaasuu leh walow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqun طalqatan qabla طalqatin aw bacdaha طalqatun fatintaani fii mawطuu'atin wa طalqatun fii hayriha <laughs> caaw waxaa weeye afshan bireed ma ku baraa wey laakiin waa iska dhib yarta mar haddaad soo fahanteen warku ya walow qaala hadduu yidhahdo islaanta wuxuu ku yidhi anti aaliqun alatan baada kuu qadarahada la soco alad baad ku furan tahay qabla alatan ay mid ka sii horayso waa dowrka qabliga la odhan jiray markaad maraysaan musalaxaadka iyo mxuah mandiqa iyo maraysaan dowr qabliga ah loo yaqaana haddii laakiin aad sii wado laakiin dhiba ma laha anti aaliqun alatan qabla alatin bu alad alad ka horaysa ku furanta tan damba dhici maysa ilahay dhacdo toorana dhici mayso ilaa tan dambe ay dhacdo dowr qabligaad marka ama sabqi ah loo yaha laakiin suuradii fii cilmi اlkalaam ama mantiq ku ahaa ma aha hadda inaan uun taqriiban jeeda suuro dhoweyn taasi waa maxay aw qaala wuxuu yidhi anti طaaliqun طalqatan bacdaha طalqatun buuri taa qabli bay ahaydi meesha qabla bacdu un geli dhibba ma lehe faintaani taqacan laba dalqood baa dhic oo muratabaani kala dambeeya marna bacdiyuu caddeeyey marna qabliyuu caddeeyey marka waa kala horeeyeen ta dhacaysa tii dambena waa xigaysa ayb waa fii mawuuatin islaam loo galmooday wey maxaa yeelay alaaqu lafdigu waa ku cad yahay tartiibna wuu sameeyey maxalkuna waa qaabil wax lagu diida ma haynaan lena wa dalqatun baa hal dalqad oo keliya fii hayriha hayr mawuuato islaanta hayru madkhuuladin la aqalgeynin hal dalqadun baa qaban oo tan waa maxay bacdiyaad keentay haddaad macyo keeni waxaan dhihin laba dalqoodba waa dhacahayaan laakiin mar haddaad islaantii khayru madkhuuladahi aad sheegtay laba dalqadoodoo kala dambeeya ama kala horeeya to u horraysa markay dhacdaba baa inay noqotay walaa ciddata calayha marka tan dambe waa barankafayl wey meelay qabataba ma laha tartiibkaana keenay haddaad maciye ka cabiri lahayd labadu way qaban lahaayeen calaa ra'yi ashaaficiya waljumhuur baabka khuseeye mxuu cadad mxuu ahaa aلsuna wاlbidca fi اطalaaq baynu ku gaari doonaa insha allahu tacala walow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqun طalqatan bacda طalqatin aw qablaha طalqatun fakada fi اlaصaxi ayib tii hore maxay ahayd anti طaaliqun طalqatan qabla طalqa oo anti طaaliqun طalqatan bacdaha طalqatun suur alfaadun bu waxyar kuu kala duwaya wax culays badan ma sii jiro ayib tan laakiin way ka sii cadday wuxuu uhi walow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqun طalqatan baad furantahay طalqad baad furantahay bacda alqatin mid kale kasii dambayso oo anti aaliqun buuri alatan qablahaa alatun ay kasii fakada i asaxi waa lamid hade waa isku suur wax u dhexeeyo intaa yarta mooyeene wax kaloo udhexeeya ma jir maaa tartiib bay faa'iidayntan tartiibkii tii hore ku jiray yaa tanna ku jira marka isku meel u mari wey walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alatan fii al tan waa lafdiga aan layn min jihati اlxisaab min jihati takriiri اlafdi min jihati dalaalat lafdi ee eh, eh, cala alcadad luqatan anniya niyat اlcadad tan waa maxay waa tii xisaabta ayb wuxuu yidhi aaliqun dalqatan dalqad baad ku furan tahay fii lagu dhuftay buui hal hal ku dhufa asalmadoorshaad dhihi jirteen marka maxaan leenahay hal un wa araada wuxuuna oola jeeday fiidi macuu oola jeeday ila wuxuu anti aaliqun dalqatan fii dalqatin buui fiidaa bimacnaa macu hadduu ka waday ayb faalqataani baa dhacaysa ayb fiiduna way ku timaadaan manaa maa qaala adkhuluu fii umamin ayb maxaa loo jeedaa maca umamin marka maadaama fii bimacnaa maca ay ku timid asaguna uu u jeedo maca oogala jeedo waxaan leenahay niyat اlcadad baa meesha timid lafdiguna waa muxtamil lilcadad walaaqi idan faalqataani waa iska dhib aw mase araada wuxuu u jeeday addarfa u jeeday wuxuu yidhi dalqad baad ku furan tahay fii dalqatin dalqa la dhex geliyey daraf midna weel buu ka dhigay midna alaabtii caanihii maacuntii buu ka dhigay alaabii wuu ka dhigay iyo wixii lagu shubi lahaa daraf iyo madruufba meesha yaalla marka kee dhacaayo uun ma madruufkaa dhici mise darafkii baa dhici ya may midkood ma dhacaye midun baa dhici hadda ila mid ooma ba qasdinaad ridade mana niyoonin inaad laba rido wuxuuna niyooday keliya dalqadan inuu dhex geliyo dalqad kale dalqadiib wuxuu le waxaan kaaga dhigay waraaq lagugu furaayo bakshadeedina dalqadii labaad fain qaala hadduu aantay aaliqun dalqatan fii dalqatin buuhi wa araada darfa wuxuu u jeeday u qastay in dalqad la dhex geliyo dalqad kale aw ilxisaaba ama xisaab buu ujeedo dalqad dalqad lagu dhuftay buu ujeedaa fida waa tii madruub ma aha maciyadii aw amase alaa un iska sii daayey waxba umuusan jeedin anti aaliqun alatan fii alatan buu iska yidhi xisaab isku dhufoosho ooma jeedo ooma mid mid la fangeliyo oo weel iyo alaabtiisii ah wuxuu yidhi afkaygun bay ka soo baxday faalqatun waaxidun baa dhacay saddexdaa suuraba cinda iraadat اdarfi cinda iraadat اxisaab xisaab darbi wey hadda iyo cinda alilaaqiba alqa waaxidaa dhacaysa warku waa intaa lanna labada hore oo darfiga iyo xisaabta waa mulaqu lafdi lafdigaaba keenaya markaad tirada anta aaliqun alatan fii ala xisaab baa ka soo qaad hal hal lagu dhufto maxaa ka soo baxa waa un hal hal bay ku furantay dhib ma laha taas darfigana waa maxay markaad tira anta aaliqun alatan fii ala alad la dhexgeliya alad kale macnadu waa maxay waxaan dhacahaya darafki ama madruufki mid un baa dhiciya isma raacaayan lanno maada qasdin inaad wada ridamaciye waay rabtay uun inaad mid midda kale ku sugootiso ood oga dhigto dahaad ama kan dambe iطlaaqa waxaan lena huwa اalu alaqal almutayaqan waa maxay waa dalqa ilan dalaaqa muطlaqa waxaan ku xambaari jiray dalqa waaxida zaa'idkuna waa mashkuuk wa kulu mashkuukin mulqan fi الshariica اlislaamiya wa qaacida mujmac calayha shaygu hadduu mashkuuk noqdo waa la ilqeeyaa waxba lagama soo qaado ka mutayaqankan qabsanayna walow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqu nisfa طalqatin buuri fii nisfi alqatin faalqatu bikuli xaal way kasii dartay hadda wuxuu yidhi wadaadku hadduu yidhaahdo waxaad ku furan tahay nisfu alqatin alqad nuskeed badhkeed la dhex geliyey fii nisfi alqatin alqad kale nuskeed lagu xabaalay faalqatu nusi nusu isku dar haddi maxaa kasoo buuay ka soo baxay <laughs> alqad buuxda faalqatun baa dhacaysa bikulli xaalin si walba bimacna wuxuu ujeedaa ama ha u qasto eh, xisaab ama ha u qasto darfiyo ama ha ilaaqo ha kala qaadan wey nisnis mar hadduu sheegay waxaan leenahay isku buuxinaynaa lanno tabacudka markaan wax kala weynaan dhammaystiraa laakiin waxaan ku buuxina markaan hayno isagaan isku buuxinayna yaan ku khaldanaya sheekh maxamed hag maxay ahayd mhm. tawadalqad buuxay ahayd tabacud ma jira meeshaas haduu daayo yidhaahdo nisfu dalqaad ku furan tahay niskan waan buuxin lahayn lanna maa laa yatabacad fa dikru bacdi kulli garanay sax soo ma aha sheegtay bacdi nisfu dalqaad tiri nis kalena sheegtay intaanan kaa fanaynlahayn laba dalqadood waxaan iskugu kaa buxinaynaa labada nis macnaha saasaa loo jeedaa juskan yatabacad baan leenahay juskan juskan ku buux dalqa buuxa ka soo baxdo laakiin markaad nis bes besa ku furto kii kale wuu raacahayaa qiyaasan cala alcidqi saraayadii waynu soo marray ilata aan iskaga socono walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alatan hal dalqad baad ku furan tahay fii alqatan ee laba kale la fangeliyey wa qasada fiidan ogala jeedo maciyatan maco ogala jeedo aaliqun alatan maca alqatayn buu u jeedaa fa alaaun baa dhacahayaad de markaa way caddahay dalqadna waad sheegtay labana waad raacisay fii baad isticmaashay adoo maca u jeeda qasadkaadaan kuu ictibaarayna lafdiguna waa muxtamil wey aw mase darfan buu u jeeda fawaaxidatu darf buu oga hal baa dhacaysa waxaad anta طaaliqun طalqatan fii طalqatayni idan madruufkii baa dhacahaya oo ah waaxidadii la dhex geliya laba dalqo laba dalqo waa weel baan le weelka iska hayso caanahada ku shuba wadaadood laakiin wixii la dhex geliya oo dalqada ahaa unbaa dhacay baan leenahay curfiga wuxuu keenayaa inuu dhaco madruufku mise inuu keeno darafku kee dhaca ka laxlawade ee macmuulka lagu shaqaynhayso madruufka ma ah mise waa darafkii weelka ahaa madruufka wey muxaqiq waxaad moodaa inuu isdaba marinhayo hoosta risaladan u aan hayo aan ka socon aw xisaaban ba oola jeeda wa carafu xisaabtan uu yaqaano waa nin farta yaqaan fatintaani baa dhachaya bu waxaa tihi waa gabadh ya anti aaliqun alqatan fii alqatayni baa tidhi bimacnaa waa maxay waa hal lagu dhuftay labo wa carafu xisaabtana wuu yaqaanaa faintaani hal laba lagu dhuftay waa laba hadi labadii bay ku furmaysaa wey xisaabtana waad garanaysa lianna xisaabta noocaasa waa muujibatun lialaaqi cinda xusaab nimanka xusaabta yaqaana adna xisaabta waa taqaanaa lafdiga waad u qasaday hal lagu dhuftay labaa dhaqaaqda baysaantu labay kaaga furan tahay ku qabta abu xaniifa asg wuxuu leey laa yaqacu illaa waaxid hal dhici waxaan i i waba kama jiraan waaxid unbaa dhici abu xaniifa markiisa iska koobaya isag wain jahlow xisaabtaad usan garanayn xisaabta ma yaqaano wuxuu iska yidhi gabadh yahay alqatan baan kugu furay fii alqatayn laba lafan geliye waqasada macnaahu macna xisaab buuna u jeedaa cinda ahlihi waaa l afka maba taqaanid lafdiga aan sheegay dadka xisaabta yaqaana waxay oga jeedaan baan ka wadaa waynu soo maray cajami dalaaq ku dhawaaqay kadibna yidhi war ereyga maxaad oga jeedaa carabtu waxay oga jeedaan baan oga jeedaa buui waa jiniis aan af carabi aqoon waan soo marray been dhaweyd inaad ilaan <laughs> dheerayd wain jahilahu xisaabta hadduusan garanayn waqasada macnaahu macna alxisaab cinda ahlihi fatalqatun waaxidaa dhacaysa marka ayada libutlaan hee qasdi lmajhuul shay majhuulah in loo qastama suura gelaysa marka intuu hadda uu ku dhawaaqay keliya eh, ah anti aaliqun alatan taa keliya ah. ayaan u qabanaynaa lagu dhuftay labo waba ka soo qaada mila xisaabtama ma yaqaano markuu yaa dalqad ku furan tahay lagu dhuftay laba dalqadood labaa dhacday dhihi mayna maxaa ma yaqaana xisaabtii waan u qastay oo sidaa ay carab u jeedaan baan u jeedaa ka dhegaysan mayno lianna almajhuula laa yuqsad markaad shayga dareento oo shucuurtaad u qasadaa qasadku waa taabicun lishucuuri waalmacrifati waalcilm mar haddaadan garanaynin waxaan ka soo qadanaynaa inaadan labada u qastin maxaan hubna ad ku dhawaaqda marka halka dalqad ila xisaabta ma taqaanidi halka dalqad baan qabanaynaa lagu dhuftay labada ka kac weyaan leenahay ya waxaan u ictibaarinaynaa hadda waa waa waa waa jahligii fi اlasbaab laa fi اlaxkaam jahligii fi اlasbaab laa fi اlaxkaam farqi baa udhexeeya hadda ninkan sababkan keeni lahaa alaaqusan u qastin macnihiiba ma fahamsano macnihiiba ma fahamsano waa adoo hadda matala mid jayniisa u meeriyo yihahda qul waxaa tiraa kafartu biاllahi اlcadiim faqaala kafartu biاllahi اlcadiim laa yakfur biاlijmac limaada lafdiga ruux waa inuu ula qasto limacnaahu waa inaga soo mara shardi maaha ka labaado inuu gaalooba shardi ma aha loomana baahno laakiin weedhan uu ku dhawaaqay waa inuu garanayo macnaheedii say sabab u noqoto marka sababkii baan guntamin hadda sababkii ban hayno soo shardi ma ahayn ruuxu inuu u qasto lafdiga ku dhawaaqiisa una qasto maca lafdi ninkan maca lafdi buusan haynin saasaa loo yidhi marka dalqadun baa dhacaysa limaba garan haye wa qiila waxaa la qiilkaa kula shaqaynaya wuxu uhi sintaani baa dhacaysa qiilku wuxuu leeyahy hawshu waa min khitaab ilwadci weeye marba hadday ka soo baxday labada ha loogu dhufto lianna waa muujibatun buui wan u qasday lafdiga inuu ku dhawaaqo u qastin laakiin ooma qastin macnihiisa kaa ictibaara ma lahu leeyahay halkaasuu isagu qiilku marhaya macnihii saddexaad ilan saddex saddex qasdi baa yaala qasdu lafdi qasdu lmacnaa qasdu iiqaaci طalaaq ama qasdu اlkufri taa damba iyadu shardi ma ahayd wain lam yanwi shay waxba hadduusan niyoonin haddaba fadalqatu wuxuu iska yidhi anti طaaliqun طalqatan fii طalqatayn war maxaad niyootay baa la yidhi waxba ma niyoonin islaanta maan ku xanaaqo waan sii daayey buuri maxaan lena dalqadun baa dhacaysa lianna huwa almutayaqan wixii kalena waa mashkuuq falaa yurfacu lyaqiinu bishaki wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan intaani baa dhacaysa in carafa xisaaban qowl wuxuu leeyahy haduu xisaabta yaqaano maxaa dhacaysa intaan labaa dhacaysa aali wuxuu leeyahy saddex baa dhacaysa litalafudihi bihinna qowl saddexaad wuxuu saddex way dhacay marba afkaad haddee ka baxday ama aqoo ama aqoonin ama ujeed ama ujeedin aday kuu tale macay lafdigu waa sariix lafdigu hadduu sariix yahayna wuxuu leeyahay ooma baan wax niya la yidhaahdo halkaasu asagu qiilku iyo qowlka saddexaad ba la marahayaan walow qaala hadduu yidhaahdo anti taaliqun waxaad furan tahay bacda dalqatin dalqad aw nisfa dalqatin aw ulua alatin faalatun waa iskumid suwarkaasoo dhan cinda shaaficiya waxaa tihi anti aaliqun bacda ala dala barhkeed baad furanta dalqad nuskeed baad furanta dalqad saddex loo dhiga daloolkeed baad furanta intum waxaan leenahay faalqatun qaacidai horead soo marteen wey maa laa yatabacad fadikru juzihi ka dukri kulli hal dalqad baa faniintay ijmac buuna soo guuriyaa ibnu mundir khilaafkuna waa haabit fi اlfiqiyaat daahiriyada iyo bacd muadiiinba khilaaf bay way diidan yihiin hawsha ayada ijmacaasay diidan yihiin oo tabciid wuu geli karaa wadaaddaa taagan wadaadana waxay leeyihiinba alaaq wa lagu xidhay waba ka socon maayaba howlo badan bay wada hayaan aalaaqu marataan baa dalad dhamaystiran baa ilaha sheegay mid kaloo dhammaystiran baa sheegay aaliadii fain alaqah baa lagu sheegay hawl sidaa mooyeene nusnus iyo ululu iyo hawshaan dhaxal meesha ma yeel waba kama jiraan bay leeyihin marka waa waa lagu dagaalamaya taa iska socona waa dhammaystiray aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqun waxaad furan tahay nisfay alatin dalqad labadeeda nus baad furan tahay buui dalqad laba loo kala jebiyey nisniskeed mid wal barhkeed baad furantahay fa dalqatun wayhaadi maxaad noo qaybis anti aaliqun dalqatin baa waaad nagu noo remegeliso waxaad tidhi labadii gabalee dalqada way ka koobneed baan kugu faray w macnaheedu dalqadii labadeeda nus baan kugu faray macnahedu waa maxay dalqad duuban baa kugu dhacda wey faطalqatu lanna majmuuca waa maxay ayaaba ahaaba alqa waaxida ilaa an yuriida inuu oola jeedaba mooyee kula nasfin min alqa markuu yidhi gabadhi waxaan kugu furay dalqad labadeed nus hadduu oga jeedo laba nusoo tiiba dalqad ka yimid dalqadii koobaad iyo tii labaad mid walba nuskeedii baad ku furanta hadduu u jeedo hawshu wa isbedelaysa maya way halaabi baashu labay noqon marka waa adkaan kartaa ayb oo laba dhacaysa markaad tidhaahdo gabadh waxaan kugu furay eh, nisfay dalqa xaggana u jeedo dalqad walba niskeed tii koobaad niskeedii eedu waa waa fanintay waa ma laa yatabacad tii labaad niskeedina way dhammaystiranaysa laba dalqood ba ku fakanaysa laakiin markaad dalqad noo kala jebiso oo dalqadii laba qalbac ka dhigto labadii qalbac baan iskugu haaqabanayna hal dalqad bay noqonayaan <laughs> saasuu ujeeda ilaa an yuriida inuu ujeedo kula nisfin oo min alqatin ukhraa ayib nis walboo dalqad goonia ah ka iman aduu ujeedo markaa laba dhacaysa wey aan iskaga soconno walasaxu waxaa weeye anna qowlahu qowla mualiqi uu yidhi anti aaliqun nisfa alqatayni alqatun wey oo isku buuxinta daa soo marteen oo kale wey culays ma laha walasaxu waxaa weeye anna qowlahu qowla mualiqi ninka wax furaya odhaahdiisu uu yidhi anti aaliqun waad furantay gabadh yahay anti aaliqun nisfa alqatayni laba dalqood nuskood baad furan tahay buui uma jeedo nis min kuli uma jeedo ayib faalatun baa dhacaysa nisfa alqatayn mar hadduu yidhi alqatayn niskood maxaan samaynaynaa waan he maan iskugu buxinayna mise waan kala tuurayna wuu saxan yahaade waxaa tiri dalqatayn nuskood waa dalqahade heblaay laba dalqadood nuskood baad ku furan tahay laba maxaa nus ah hal waa intaa wuxuu ujeedo waa warkuunbuu inooga kala bedelay laba barhkeed baan kugu fura adaad tirada maa alwaaxidu soo nisfu lisnayn ma ahayn adalqatu waa nisfu dalqatayn intaasuu ujeedaa ma aha in ayagii la kala nusaynaya waa aniga kaaga xtiisa ku dhaawanisun ujeedin wanuusan ujeedin dalqadoodba nuskeed ee wuxuu jeedaa laba dalqadood oo taagtaagan barhkood oo ah waaxido soo suuraddu ma sheekh mutaraye ma cadda miya walasaxu ana qowlahu anti aaliqun waad furan tahay maxaad nisfa dalqatayni laba dalqadoodoo madax banaan halkaa taagan waxau nuskaad furan tahay taa waay markaadmarkaan dalqada koobaad aan kala nuso ta labaadna aan kala nuso wey taa hadda uma jeedo wuxuu u jeedaa laba maqlaysa laba haa barhkood baad furan tahay laba maxaa bar ah hal warkaas <laughs> ujeeda <laughs> ka socodho dhibal marka sahal waxan baaray leeyihin labada dalqood ka cadadin ka soo qaad inayn niskood baan ku furay wey alinayn niskoodna waa waaxid alwaaxidu waa nisfu اlinain haddii laakiin u jeedo dalqadoodba nuskeed baad furantahay labay ku furmaysa gabadhu tan koobaad niskeeda way buuxsan tan labaada niskeeda way buuxsan dalqataan saas saa uma ujeed wuxuu u jeedaa labo barhkood baan kugu furay oo waa maxay waaxid baad ku furanta oo nisfu alinain ah waa isgarana ilata aga socda dhib bala walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furanta way ku cadfantahay asaxay ku cadfantahay waa alaaata ansaafi alqad furantahay buuri aw nisfa alqatin wa ulua alqatin alqataan baa dhacahay tanna waa isku buuxinti wey iyaduna dhib ma lah wuxuu yidhi gabadh yahay anti aaliqun waad furan tahay alaaata ansaafi ala alqad saddex nuskeed saddex nus baad furan tahay buur saddex nus maxaa jira maxaa dhachayo markaa dalqataan labada nus u horeeya dalqad ka soo qaad nuska saddexaadna nuskiisii kale ku buux maxaa soo baxay laba dalqadood waa intaa dhib ma laha aad iskaga tagno lanna annisfaan waa waa dalqa waaxida niski kalena yatakamal wixii ka dhimanaa buuxsanaya dalqataan saasay ku dhace aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqu waad furan nisfa dalqatin dalqad nuskeed iyo wauluta dalqatin dalqad kale uludkeed ila cadaf baa meesheega takyiir lanna waxaa soo noqnoqonhaya dalqadiina way soo noqotay shayguna wuu isku cadfay nisfa dalqatin waa dalqad madax banaan nuskeed wauluta dalqatin dalqad labaad uludkeed isku buuxi tan niskeeda la helay niskii kale ku buuxi uludka midda aad ka sheegtayna ulutaanka ku buuxi maxaa ka soo baxay طلqتان لأن الإضاaفة والcaطف كuل waaxid minهma yqtadي التaغاayuran lena hunaa meesha iضاafana way taala caطفina waa yaala نiصفa طلqatin baad jid haye وثuluثa طalqatinna waa cadف mid walba wuxuu faa'iidaynayaa تaغaayur saasuu ku xoog batay laba طalqadoo meesha ka soo bootay aan iskaga tagno walow qaal hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan tahay bui nisfa wa ulua alqatin faalqatun aafadu hadday timi marka waayahay inta hore waan fahnay tani maxay ahayd wuxuu ihi gabadhi waad furan tahay nisfa wa ulua alqatin buui meeshaan waxaa taalla keliya cadfi keligiibaa yaalla cadfi keligiibaa yaalla cadfiga keligiina marka inuu keeno takaayur waa ka liitaa waa ka liitaa anti aaliqun nisfa waa ulua dalqatin baatin waa maxay waa dalqad niskeed iyo uludkeed isla ayada ah ayadu ma isku buxinayna maca salaama dalqaddi wax qaybisay laba nus nus hadda riday nus kale maxaad ka riday ulu maxaa ka maqan nuska kale ulusaan ku buuxi dalqa waaxida fa dalqatun waaxida ya waxaa lagu diidaya daladaan soo noqonin laba dala mada sheegin hal marba dalada sheegtay soo ma aragtid walow qaala hadduu anta aaliqun nisfa dalqati hadduu dhihi lahaa nisfa dalqatin ma dhihin nisfa dalqatin wa ulata dalqatu dhihi lahaa fa dalqataan huna waa maxay nisfa wa ulata dalqatin baa tii waxaad maxaad qaybinaysaa marka hal dalqadun baad ka hadlaysaa tii hore way ka duwantahy tii waxaad soo marteen aw qaala nisfa alqatin wa ulua alqatin laba alqadood oo kala duwan bay ahaayeen lafdu alaaq baa soo noqnoqday suwarka hore amaa hunaa hal mar basaa la sheegay kaanaka alqa waaxida ah ayaad marna nus ka goysay marna ulu ka goysay wixii ka dhimanaana way xambaaranaysaa waxaana ka laazimay alqa waaxida warka miyuu cad yahay ayib ka socodho walow qaala ku yaha liarbaci afar dumara wuxuu ku yidhi afar buu qabay awqactu calaykunna dushiinna ku riday buu aw baynakuna dhexdiina waxaan dhigay dhex degmacabsadaan ka dhigaya burdalqat waa mid <laughs> walba iskeed u furo ayb fuqahadu wax walba inay farti geliyaan bay rabaan khayr laasi dadaal un bay ka tahay walow qaala hadduu yidha low qaal liarbacin afar dumaruu qabo wuxuu ku yidhi awqactu calaykunna dushiinna waxaan ku riday aw baynakunna bartankiinna waxaan dhigay alqatan hal alqad aw alqa ama laba idinku sii daayay buu dhexdiinna ama dushiinna aw alaa ama saddex iska daya buui dushiinna ama bartamihiinna aw arbacan afar iska eega buui oo calaykuna aw baynakuna intuba ay la socoto waqaca ku dhacaya calaa kullin haweeney walba dalqatun horta mid walba dalqad baa qaban oo markaa calaykuna dalqatun mid walba ay mid walba horta way ku dhacda ayib inta dambaan fiirina waxaan leenahay laba iyo saddex iyo baad afar baad sheegtay maxaad oga jeedaa fain qasada alaaq haddii la sheegay ma hal buu ka yaraada horta alaaq afka hadduu ka soo baxo hal kama yaraado alaaqu laa yatabacad lanna waa maa laa yaqbalu tabciida buu ah waad soo barteen marka horta mid waa la hubaaye intan kale bal aan agaasino fain qasada hadduu u jeedo tawsiica kuli alqatin alqad walba inuu qaybiyo calayhina cala alarbaci dumarka afarka uu qaybiyo waqaca waxaa dhacahaya fii tintain laba dalqood markuu sheegay intaani baa dhici mid walba labaa ku dhici weye hadduu yidhi waxaa idinku furay awqactu calaykuna alqatayni markuu yidhi mid walba waxaa qaban labo markuu yidhi awqactu calaykunna muxuuku yidhi alaaanna mid walba waxaa ku dhici alaaaa ku dhici markuu yidhi afarna maxaad leedihi maxaa dhici laakiin saddexunbaa dhacyo raade zaadka tuuri doontaani fain qasada hadduu oola jeedo tawsiica kuli alqatin walba inuu u qaybsho calayhina cala اnisaai waqaca waxaa dhacaya fii cinda qowlihi intain wey intaani baa dhacaysa dalqataani baa dhici wa fii qowlihi alaaثina iyo wa arbacina alaau dalqaatin baa dhacay arbacadu ziyaadadu waa ka kac wey saddexna ku qabatay wy ila camalan biqasdihi markaa qasadkiisaan yaan ku dhaqmaynaa tafsiilkan dambe saddexda iyo afarta iyo isagaa la weydiin qasadkiisa amaa marka hore asagoo waxba aanna weydiinin dalqad baan horta qabatinayna dumarka calaykuna keenta iyo bayna kuna mid walba horta taa waa qasab waxa dambe tafsiilka isagaan wey maxaad ujeeday saddex saddex baan ujeeday oo israacaan baan leenahay ayib macnaha wuu iska cadyahay sidiisuba waxaa la sheegay oo alaaada ah ama arbacada ah maxaa u sarreeya arbaco afar buu sheegay markaan u yar haddaan qaybna afartaas mid walba maay ka helayn dalqad inta ka soo qaad wey saasaa loo jeedaa calaa aqali taqdiir afartiinni afar baa idinku fir haduu dhaho waa dhigay markay u yartahay mid walba waa ku hagaagaysa mid horta midda ka soo qaad tafsiilka intaa ka badanna asaga qasadkiisii ha loogu laabto aan iskaga soconno fain qaala hadduu yidhaahdo keehadda afar hadduu qaba saddex baa idin ku furay maya saddex baa saddex baa ku furmahaya calay kunu yidhi hadda mogta afar hadduu qaba waxaa idinku furay yidhi saddex uu yidhi si aad u qaybin isma qaybsami karto saddex iyo afar haweenku waa afar dalqaduna waa saddex mid walba saddex bay ku dhaqaaqaysa maya maya halkaad halkaad ma gelaya taqsiimka ma geli karo siaad saddex alqood afar dumar ugu qaybinaysa mid walba midku mid ku dhaco baaqi ma ah markaad mid walba mid saarto dalqad baan islaam baan dalqad la'aan ah saad uga qaymin waxaa tihi afar baad furtay walow qaal liarbacin baa lagu soo shee maxamed eh. maya de waxaa tihi awqactu calaykunna alaaan baa tihi laba mid adaa khyaar leh inaad aqalu dalaaq ku xambaarto mid walba ku furto iyo inaad mid walba saddexdeed saarto ee alaaqa midlaaan horta ma dhacayso mar ba hadaad sheegta ama afar sheeg ama laba sheeg ama hal sheeg horta waaxido waa hubaal hal xaba hubaal ma tahay a ah. wixii ka soo haray qasadkadaa lagugu laaban haddaad laakiin qasadka u laaban weydo oo tiraahdo idinku dumarkii afarteen qabaybay saddex baan dusha idinka saaray waxaan leenahay mid walba saddex bay ku dhaqaaqda ilan tirada dumarka afara dalaaqina waa saddex dalqadood ayib sheekh raadi way wada furan yihin loo jeeda ayib ta ee sheekhu uu ku yidhi la socdaad midda hore uu ku yidhi waqac calaa kulli waaxidatin dalqa waa maxay waa cinda cadami qasdi الtawsiic markuusan u jeedin inuu qaybiyo oo uu yidhi gabadyahay waxaan idin dhex dhigay calaykuna mxuu ahaa aw bayna kuna dalqa uu waxaan leenaha horta mid baa dhacday hadduu hadduu tawsiic u jeedana waxaan leenahay sead u qaybisa markuu tawsiic u jeedo waxaan leenahay markaad laba dalqadood sheegtay mid walba waxaan ku dhejinaynaa laba dalqadood markaad saddex sheegtayna mid walba saddex baan ku dhejinaynaa markaad afar dalqadood sheegtayna mid walba saddex bay qaadaan midda afraadna waad ku dambaabtaan leena warka inaad faantay ila shee maxamed dhib malaan iskaga intaan baa loo jeedaa si kale haddaad u jeedo waayaha aan ka dhigno dhibba ma laha mhm. dhib ma laha si kale aan kugu dhigo mid walba hayga uu sheeg maxaa u badnaa uu sheegay afar baa u badnayd tiibadal qadbal ka sii ma dhammaaday haddaad marka ka saddex iyo laba iyo sheegtay oo tiri mid walba waxaan ku riday dushiina laba dalqadood laba dalqood ugu qaybi afartooda nusnus ugu qaybi markaad ogu qaybiso inta kalena way raacaysaa wey markii intaa bal dhankaana aad dararto culays mal maxaan rabnaa keliya haweenkan inay furmaan baa rabnaa ama hal buuxasi ama nus intaas u dhammaystir aday ku taalla waa isfahnaan malay askaga socon fain qaala hadduu yidhaahdo aradtu waxaan u jeeday bayna kunna markaan lahaa bacdahunna buuhi ninkii soo yidhi afartiina dumarkahow dhalaaq baan dusha idinka saariya wuxuu idhi xaal iyo xaliima uma jeedina saynabiya waxaan u jeeday buui isniino keliya miyaa laga dhegaysanaya calay kunna tidhi bayna kunaa tidhi wuxuu yidhi aradtu waxaan u jeeday bayna kuna weedha waxaan oga jeeday bacdahunna bacda الزawjaat lam yuqbal ظaahiran warka laga dhegaysan maayo lanna weedhu isticmaale waa lafdi sharaako keenaya iyo wadaag tajziye iyo tabciid laga dhegaysan maayo ظaahir lafdi mushaarakaة الزawjaati fi طalaqaat buu keenaya saasaa lagu xukumhaya muxuu ahaay waman kadabahu ظaahir lam yusadaq fi اlqawaacid اlfiqiya ninkii daahirku uu beeniyena lama rumeeyo warkiisa war cad buu ku hadlay saas looga laga dhegaysan maayo fi lasaxi waa daahiran haddii laakiin uu cinda allahi sidaa u jeeday yudayanu cinda allah isagii rabbi is yaqaana laakiin qaadigu iyo wadaadka fatwoonaya daahirka unbuu ku dhegi oo ku xukumaya walow allaqahaa hadduu furay islaanti buu furay dumarkiisi ka mid ahaa uma qaala wuxuu lilukhraa tii kale wuxuu ku yidhi asharkatuki macaha buu dalqad baad ku furan tahay adna waa ku raaciye bu ayaada la socotaa la wadaag war inanbala ashraktuki macahaa ayadaan kula wadaajiyey buuri o amase anti adugu kahiya taa aan furaad lamid tahay buuri isku darsin baatiin bui isku dhib iyo isku xeraadti waa la fiirin warkaani waa war aan ku caddayn dalaaq gabadha hore warkeeda la garay tan dambe uu yidhi kula wadaajiyey ama ayadaad la mid uu yidhi waa lafdi furitaana noqon kara furitaan aan noqon karin waxaa dhi karta ujeedaa ayadan ku wadaajiyey sida dhaqanxumada iyo akhlaaqda ayadaa la mid tahay anta kahiya waxa lagu furoo kalaad samaynaysaa adna malagaabaaga in ujeeda waa dhici kartaa oo uu dhaaranayo wadaadku goodinhayana waa dhici kartaa inuu furitaan oga jeedana way dhici kartaa marka hadday sidaa tahay waxaan leenahay fa inawaa alaaqan ulliqad waa la furi taa dambe wey tii hore tagtaya tii dambaa laga hadli wa ilaa hadduusan alaaq u jeedin falaa la furi maayoate warka horaa baad soo baray lanna waa kinaayo kinaayo aan niyo wadanina dalaaq ma noqon jirin waad soo martay nin kaloo ajnibiba soo kacayba wakadaa waxaa la mid a ah. low qaala aakharu nin kalea wuxuu ihi daalika arrinkaa limra'ati cabdullahi baa islaantiisa dalaad ku furay heblaay cabdullahi siduu yeelay adna yeelan tahay buui islaantiisa <laughs> maxaa iska qoseeye fuqaha waa ka hadlayaan wakadaa waxaa lamid low qaala aakharu mid kale hadduu daalika arrinkaa yidhaahdo oo nin baa islaantiisa furay markaasu isaguna yidhi ashartuki macaha taas waxa ku dhacay baan ku raaciyey ama anti adig heblaay kahiya hebel xaaskiisii wuxuu ku sameeyey baad la mid tahay kahiya iyadoo kala tahay markaasna maxaad ku samayn faina waa alaaqan ulliqad wailaa falaa baa kugu jirta kadaada saasaa loo jeeda hadduu alaaq oga jeeday war islaanta islanta maxaad u raacisay hebelow ninkaa islaanta furay ado maxa kaa galay raacidda maxaad oga jeeda anna waan furay haduu dhaho waxaan le waa furantay hadduu ku dhaqan baato adna waad lulataa oo malagaaba galay iyo hanjabaad ahayd maxaan lena waxma furmin fasnu wallahu aclam halkaa inoo joogo